maaka oo garoobka e tucridu waa cadeynysa waa cadeysaa anasana seerey ilaa iskacadeysaa waxasaad ilaa cadeyeysaa alabsadna ilaa cadeyeysaa bilaysee wainasayda ilaa aka cadeyeysaa ynaseerey adikaarada ah idinkeedii antihaa aamasteedi waaye aamir nisaa sidana salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa tiri aamiro ilaseeda anisaa naalaha naamaseeyaa naamu kangaari alwadaa ama kangaari kuba jiraan fi anfusihim naftooda fi tasbiiji naftoodii guursigeedii naftoodii guursigeedii naftoodii guursigeedi guursigeedi ilasoola maxaa yeelay faina qayba naagta oo garoobka ah uxribiga cadeysaa ida cadey ida cadeysaa uxribiga cadeysa can nafsiha naftoodii xagooda idaa ka cadeyeysaa idaa ka cadeyeysaa uxudu dikri basaaradii guurkeedii aan idinkeedii macnaha wasamtihaas basaaradii aamuskaadii idinhaa idinkeeda waayo waidil basri basaaradii idinkeedii samtihaa aamuskaada waayo hadda samtihaada mufida muahara waaye idil basrihaa khabarkay dhacaysaa kalamasuri waayo idinhaa mufida muahara idn bsukuufi hadala ku jira macnaha samtigaa aamuskooda idn dikri bisaarada idinkeeda ahaaday maalki aamuskeedi idinkeeda bisaarada idinkeedi waaye idinkeeda idnaha idinkeedi waaye ayib waxaa lahay asalkiisi waaa idinkiisi sharcal waaye min saaba alahay keenay maxaa yeele waa soomaqdi xagii alahay keenay guurka ilmaqodohan guurka soo baxday yani guurkana ilmaqadohansa xafiso guurkadaaa guurka ilmaqadohansa saasaa qayb loo dhahaa amase khitaabka waxawaaya igi waadku degdegaayenya waadku naqahaayen guurka xagnaha la haysteen naag madaa layihaha qayb nin kale oo wax guurkadana qayb baa layidhahaa maki wax guurkada qayb baa layidhahaa sidii luqada ay dhegeysa saawa rajul karib imraat karib yani malkani ayo kuwada xaaida camal xaamil camal maaho maaho amalmalbahin sida ninka iyo naasa ta'malooda fiicaayo kuwada asalka tahay rajulin karibin imraatun karibin manaa xaajadooda ida cadeysaa aa la wadaa waidikri bikaaradiisi cadrada ahoodaa la wadaa akari insa idan ku ekadin ahiin nin naagba way kasama yihiin laakin bigraha alaa yani kayfa khalaasan ninka inaag xajadoda bigra tarkiibkiisi hooreyaalira ku ordaa waa kamida albasrati oo daakuurato br waaa la yihaahaa maalinka ablkr waa la yihaahaa waxaa lagu suuraya maa tacjiila la wadaa maxaa yeelay awqaadka dhan maalintii degdega lasuu dhihaayo burika liummati fi bukurihaa xadiina wal fi bukurihaa ummati waaa la barakeeyey garmaadkooda la barakeeyey waxay suu biahaa awqaadka inay degdegaan isu garmaadaan marka waxaa la magacaabay naarta oo bikra laga jidiye kaydka hadii loo fiiriya kibaari ahaan samtihaa aamuskeedi waaye haka samtihaa aamuskeedi idinhaa idinkeedi waaye idinkeedi waay n bikra bikradi idinkeedi waaye asalka maxaa wada sinaatahaa naarta oo bikrada aamuskeedi ka idnihaa mid idnihaa idinkeedoo kale waaye ama kii waxa ka baxay sharci ahaan idinki aa ka baxay waxaa laga yeelay idin ayaa laga yeelay majaaz ahaan majaaz ahaan idinkeeda laga dhigay be marba hadii aamusta oo dadku tagaan intaanaan kugu dara adeen aamusta aamusta aamusta ay tahay ay waramin si xabadi xoreewaaye idinkeeda idin waa xitaadaa maxaa yeelay fadcoo magaciisa waxaa soo galin ma aha saas koy aamudkaas a idin saas yaa ildahaa waay zakaat ljamiin jamiini ordiidkii zeraciisi zakaata umihi zakaata umihi saasa san ummadii oo magaciisii reysi ama erigii ama geelkii oo uurka lahaayo hashi uurka lahaad haddii u kala gooro cinigeedina waa xalaaleeyey malaleeyahay cinigaas ala goora ama lahaayo as goorasna rahaa adku xalaaleeyaa hawartiisi oo laku goorahay geelkii kacdii wati uur lahayd oo la gooro oo uurkeeda ku jirina gooraceeda isku xalaaleeyaa kaa goor aka laga celinaayo وفاة جنينه ورجوك كعمل واحد وفاة أمه كوفاة أمها وفيك غير عمل واحد maxaa yeelay askaysa maxaa cilada ah saasay asliga damaanana waxawaa idinkoodina sanaadkooda waaye idinkooda kale waaye dheeraas ku jiraa min sabaliga ah xadiikaa waxaa faa'ideeyey weliga maweligiisii kii magaciisa xusniga weliga ahaa maujuurihaa ilaad ininteeda maaha laakin kii garoobka ahayd waxaa shardi ah inaa yani inaad dhawaaqdo garoob yaab martay wakastagaasoo aragti taas waxaa u shardi ah ina iidaka dhawaaqdo askada kala qaado inkaan adigu nikaax jiraa ama idmi waa adaa ku saartay walaahay maa ku saartay ama hidlah waa kii shay warkaas hidle nasigu nikaax inay jiraa hidle hidle nasigu nikaax waa waa yani walaalkeeda walaalidey aan saartay waxaan saartay inaa yani hidle asigu nikaax taas adaga rawaa tuxribu nafteedii ila iska cadeesaa dhawaaqiisa la wadaa kan maxaa waaye uquudkeeda saasiyaa layihi maxaa yeelay idii xariif oo dan ahaa maxaa odkeena maguursan waa sugaysaa aamuso warmalo kalkaa lama halkalki la weydiiyo ay sab jiraa waa idinka camal waaye shaafici agtiisa saana shaafici askiisa waay kan idisaweydhay sheeyahay kan oo mudbirta aan ahayn mudbir aan ahayn almudbir maxaa tahay adeegeedi abkeedi mudbir ahaa mudbir ramadaan ahaa ay kasoojihaayen siyaasi ijbaar ay kasoojihaayeen adeegeedi yani kaskasojiha iyo kasweydin nasnikaaha abkeedina oo adoo dhalina taas oo kale waa mudbirka intaan leehay uma lbadu intaa ahaa kaana ijbaar rabaan manaa dibgooy adaga maaha adaga geereedi afkaas huri ka dambeyn laakin adooga geed afka masaxay awkaas geeriyeedi isbaarka afka asliha marki adooga geeriyeedi ka bacdi inki dhal waa geeriyeedi inki dhal marka usuulki adoo amarka isbaaraa inkay usul noolihin lama danoolihin hadii wax oo maanic oo yani sariga yani sariga xaqaas fiska iyo falaaha iyo waxyaalasan jirin laa wilaayata lifaasikin ilaa culimada war badanna gadaalihi alxamdulilah nafasaalhaliya faajigi dhan mawjuuda faasiq laa wilaayata lifaasikin wuxuu fiskinka macjuumin isaasa dhaha wuxuu hujuudin kama ajuumin yani jidka majnuunka ah kama ajuumin waka soo jirin waa wujuuduhu kacadamihi wuxuu fiskin yani kama ajuumin wujuuduhu kacadamihi wujuudkiis wujuudka fahim weli xajar iska fahimsi oo eh, fahimu malaashaay eh, oo maalka laliilaayo oo eh, yani axya an qabin oo doonka ah oo wax eli karin taasna kamadahihiin intaa kulli injili haba camal kama adini leedaha injilkiisa jiritaankiisa soojina camal lagadayaa gabadkiisa waxay zayjahaa yani xaakimka marka ay wareegeysaa inta xaakim ay wareegeysaa ama mujbir ba ahaado naftiisa hataa midbiga ahaado laakin axkaan laga daroodan waay weli dheer soo bakeen saytako ay soo bakeen aal soo bada iskutilen iskutaal soo bakeen lahiji masala daciifa galoo saarahay goonigiis kadhagta taasi intaan duudkasunka macduumi naakan laa wilaaha ila faasiqiin asaydoon mudbir shaafi asir mudbirka ma ahaa kan oo idinka weydihaa midbirka ma aha hadii iy midbirki asdoogin waa idinkaydaa la weydihaa dana amaalsakid ina weydiyaa kay aan jirtaa laakin marka weydihi oo la weydihaayo marka oo laweydihay in idinka laweydihaa di adeegaadi abkeed asdoogin waa walaadii wareysi walaalkoodii in adeerkoodii yani yani waxaas camal waay waxaas camal marka makiisa hadii wareysa waay markaasay waa laga idinkooda isla jahmaan iskabao walaalkoodi iskasoo nikaaha iyagoo yani oo idmin ma ansaxaayo ansaxaayo hadda waxa waaye hadda meel oo wax nikaahayo badi asi ayago aan leeyahay hilibaka miskiin qabaa naijeria naafica maxaa yeelay meel badan aan arki aan ka dhimiyo oolnikaahood as nikaahan arki ardahooda ayo abka nikaahay bacdi aan ka waran nikaahay bala nikaahay bala hubkahaayo anigi waaa dhaay waa gabar yani weligeed iska jooga mairsooda iska nikaaxa adeeska iska nikaaxa yani badan oo nikaaxa naftiisi ijaabki xubooda anigi mayara ilma ajeeska laweysiyo laskalahaban nafti yani kan wakaalba nikaaxa hadda wakaalaadka aan ku nikaax la badanaan taleefon aan kusoo dira taleefon shareecada ay ku tahay ma ogi فيسي فيسي أكلام الغير ما في قبلوسي أنقية توقيت الغير ملك الله أجيب أنا وحا وقيتي إبلان توقيت الإسلام أي كتاب تفريد كان بقى مصر فمن أدعوها أجاء خطرة إذا على إجابة الغبوة إجابة الغبوة على أكل الشيء ولما أتى إجابة الغبوة في الصلاة أصلا لا الأصل على كل حال مهم وحوايا وحوايا ما شاء هذا حديثها أما بي حوق بهم حديث وحير ها وشيك فعلي هاي حتى نخلق ها العصر حتى في حي باب صوفي بيت أسسه وعالمهم إذا ما الحق أبدى قلت مغنون بليها كما هم شهد يا مغنون وها حسبهم حسب حسب عالم المصري بقول الظهور من إشباع والإبداع بعد ذلك بقول الظهور من جاهل كل بقول في شيء يشبع بالصلاة بها إبداع كاسا ظاهر يا المبدع وعالم عالم جوابي انت بكيه إذا هم الحق حقيقة دي أبدأ الظاهر وقت الدعوة فمبدأ بها كل ظهر ومغم الله يقول ظلمه taas agtiisii qayb maxaa la rahaa mintaas qaybkii adeeato waxaa ku jiraa culamada yani kala ateen yani culamada kulli aimada afarta madhab qayb minba ruucasu qabaa qayb waxaa la yahaa shaafic imaam shaafic agtiisii naarta oo qubulka xagiis lagaga dhigay akin hudabkii oo qubulka xagga lagaga dhigay wadigaa sis waa ahaay wadigaasa laleeha aduu zinayahayna saasxanati afkoodi hadii yani magda yani zaazanlagday qaybina shaaficina waabata hadii yani itadarey lawado meel ita soo dhacdi amase qori adkuri kumatiro qori adduray meelkabajin meel ita soo dhacdi kala jeexanki wadi ina yani asmaraya hadii wadi ay soo marto oo galood yani wadi lagugareeyey maha lagudiriy fikradoodi wadi lagudiriye isaaradin waa ka baxday qayb waaye galood waaye badigaasi adina waa sheegahay hadii kala kamar laaki hadii ilaasa carfiisa ashaasta insaan bacdaliseedi kitaaliyeerasa iskatiraadaas waa ficanta maxaa yeelay galood gabar ahaan loo nisaaco iyana galood ahayn oo galoodka halkada hasaba marka qayba aliyadaqayb aliyarahaa naasa xubayka hadii laga wadiyay aliyarahaa mutlaq ahaan be mutlaq ahaan tige maxaawaaye guna ay kaga dhiye xalaal ay wadiye mit xalaal rabaaho hadii guna la kaga dhiy amina kisaanadaga lagu furay sabab le wuxuu horteeda esaas oo oo ds lagala dilin bshaar waaye alaa kuli xaal raboobkii oo wadi la-aan daroodi iisoo suurayna waaye waa soo dhacday waa kalfurnimaysi waa jabtay yani waaa magaisoryaa ameha ka galay aadayka wareedi waxyaabahaas kale horaa haleeyey waxyaabahaas kuli bir al bindiyaa lagu jeexay wala kale fikra le waaye hadii bawadi wadi a magaciisi ay xasirini oo min wadiya xasirin fikra le waaye amansaas agtiis hadii xaniifa agtiisna saas leeyahay isku hal waay zina yani oo zahir ah hadii gudaybayna asooga saas leeyahay saydana salawaat llahi wasalaamu alayh waali saas amir النساء ma aklakaka fi anfusihina bitazwiji anfusihina naftoodii guursigii la guurs oo la gursaayo guurka naftooda la gursaayo lakas maxaa yeelay faina taybati garoobta eed تغرب وعديت عن نفسها نفسها وإن البكر وسمتها وإن البكر بشارة بذكر وسمتها عن نفسها وسمتها عن نفسها ابنها ابن كذا ذكر تأويل سيدنا صلوات الله وسلامه عليه وعسره آمن الله بالليل شعر sicru umayya umiya gabaygiisii umayyi bin abi salki ahaa abisalki salki adeegiisi ahaa inink inink abisalki ininkiisi ahaa sicirkiisi waarumeeyey wakasara qalbuhu qalbigiisna waa kufriyeeyey xadiis wa axmed bin xasan aleh ala alih waa fircaanina waarumeeyey sicra umi sicru umarayaadna sicri umaya umaya ninka hmm. la dhihi jiray sicirkiisaa rumeeyey anfada ladii ninka lakodhayo kadaa ficdaa laasido inta umaya hmm. kan hoos tafsiir uma oo la tafsiiriyo waaye cabdillaahi ala dhihi bin abi salti salti adeegiis inkiis ahaayo hmm magacyada ha loo rabiica binwaha bin coof asaqafiyi bani saqiifaas ahaaw waxaa kamid ahaaw saahiriyda ahoo gabayaalkooda waaweyn aa kamid ahaaw iyaablaas ahaaw kudadaha ku horeeyey wax kasta waa ahaaw sidaas waxaa samci jiri inagu nima samcaayey saahiliyadiyaas labasyaal masax asxaaba jari maaa bacaiisa waa rumeynhay waxaas ahaa ninka bilaaw oo dhigo bislika allahuma kol ninka qoro bislika allahuma jaahididi bislika allahuma bismillahi rahmaan ninka jeena bislika allahuma ninka dhigo sida hore kas ahaay kasa dhigi jirin bislika allahuma ninka bilaaw dhigoosa ahaa korkiisa waa badan yahay waxaas mahay marka isa waxaa leeyihi dil waxay leeyihin dadaa leh laakin fadl alkhlaasin kafasiya mima arab asiyan madul waxay leeyihin caraba ahaade laakin diinta yahuudiya kufuri carab wa ahaaye sakiifaas kamid aha sakiif sakiifna waxa waaye badigooda yani cadnaanay ku badan yihiine dadka dego waayataa qiimadigas dhagaxmeyi dadkaasaas kamid ahaa qabiilkaasa waa sakiif yahuudiyaad kujiri hogti wa hadii wacazaw waa kasoo baxay yahuudnimada nasraani soo galay diin nasraani waa diine diin nasraani soo galay shicirkiisa waxaa ku badiixa u badnaay nolosha asliha waana shicirkiisa waa rumeeyey shicirkiisa wax rumeeyey shicirki naftiisa wax rumeeyey maxaa yeele tawxiid waa ku badnaay shicirkiisa bacdu shacaari waa arkiisa tawxiid waa ku badnaay iyo ciyaamada axwaashooda hoogari الزهد الرغائب وحدين تفضيعا والحكم والمواعظ امثال اتبناي على كل هذه الحقائق مصائب وعرفت المسائل كيف كان يتحقق ورثة مصائب فصاح عن مبيتي هي تأثر من مبيتي من مصيبة هاي أو عارف الدولة الشديدة الداهية من جهاد العرب هاي wadana على كل waxraali ka fala yani qalbiga qalbigiisa yani qalbigiis iyo magaciis iyo waay dhagaahayn islaam yani hadii suura maayo warkiisa islaamiyada kusabnaay tawxiidaka maqli aaku lahay nabi waa loo sheegay cadwaha cumar bin sharif mira waxaas nabigaan qalka waasay nabiga aan gadaashiisa socday anaa sabku nabiga fuulay aan gadaalka koor sangalga aan gadaal sangol sangalka gobolkakuraay abaal aan kor adxsuudana msiaanka kore salawaat ullaahi wasalaamu alayhi afiilasiri umaya shicriyaalkiisa wax marka haysaa afiilasiri anigasiri ahaya o ohriyaasir akan ohriyaasiri asiri dhawaad yaasir inaas muslimo asu dhawaaday kalkiis nabiga maala garo yaalkiisi ninkaan asu dhawaadaysa inaasoo islaamo shecyaalkiis waa badnaayo shecyaalkiis waa badnaayo waxaa kamid ahaa wa malikun calaa cabsi samaa'i muhaymin licizatii tacmi tacmi wujuha tasjidise kulu diini yawma alqiyaamati cinda allahi ilaa diina diinan xaniifata nuurin wax badan hadal badan shecirkiisa muhaymin badan taarixa waa qadar waa dhigay آمين خلينا عبد الله بن حارث موقولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه